لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فاصل وصلاة الجماعة سنة مؤكدة وعلى المأموم أن ينوي الإتمام waxaan ku soo jirnay kitaabu salaati waxaan ka soo baxnay salaaddii waajibka ahayd iyo wakhtiyaasheedii iyo shuruudeedii iyo arkaanteedii iyo aadaankii iyo waxyaabahaasi ayaan ka soo baxnay halkanina wuxuu sheegayaa salaada jamaaca in lagu tukado weliba khaasatan shanta salaadood ee faradka ah jamaaco in lagu tukado xukunka ay leedahay muxuu yahay saddex qool ayaa la isugu khilaafsan yahay qool wuxuu leeyahay waa qoolka musanifka uu noo qoray waana qool laga xoog badan yahay waa sunna oo dadku jamaaca raggu inay jamaaco ku tukadaan salaadaha faradka ah sunno weeyaan buu leeyahay waa qool daciifa ah wuxuu deliishanayaa xadiid saxiixa laakiin qaabka istidlaalka uu u deliishanayo ayaa lagu haystaa xadiidkaasina waxa weeyaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaariga uu soo saarayo ayaa rasuulka wuxuu leeyahay salaatu ljamaacati afdalu min salaati lfaddi bisabcin wa cishriina daraja salaada ee jamaacada lagu tukado waxay ka fadli badan tahay ruuxa keligii inuu tukado Eh, toddoba iyo labaatan darajo ayay dheer tahay marka way ka fadli badan tahay haddii la yidhi dee salaadii jamaaca inaan lagu tukan inay mufrad lagu tukado lafteeda waa dhici kartaa saasi ayay qolyahaas u daliishanayaan waxaa looga jawaabayaa salaada jamaacada markaa ay waajib tahay heedada laga cafiyaa jiraa waajibka ruuxa hadduu xanuunsan yahay hadduu musaafir yahay haddii dee mashquul kale uu jiro salaaddii jamaacada waa laga cafiyey waxaa ka mid a ah haddii isagoo gaajaysan cunto loo soo dhigo salaadiina la aqimo dee salaaddaas inuu aada maaha waa inuu cunaa cuntada uu u baahan yahay markuu cuntadaa dhammaysto kadib salaadda hadduu ka gaari karana waa sidaa haddii kalena uu markaa iska tukado qolooyinkaa loo banneeyey keligood inay tukadaan laftooda waa laga fadli badan yahay ee dadkii jamaacada ku tukaday ayaa ka fadli badan sidaa in la yidhaahdaa dhici karto qowlka labaad waxaa weeyaan salaatuljamaaca waa fardulkifaaya yacnii ummadda qeyb ka mid ah haddii ay salaatuljamaaca tukadaan oo jamaaca la tukado qeybtii kale faradkii waa ka dhacayaayo inay fardi u tukadaan way suuroobi karta qolo saddexaad ood moodo adilada inay u badan tahay salaatlujamaaca waa fardulcayn cudurdaar hadduusan jirin ragga ee haweenku faradku ma ahaan laakiin ragga waajib bay ku tahay farad bay ku tahay jamaacada inay ka soo qayb galaan oo ay tukadaan waajib bay ku tahay adilo badanna waa loo daliishanayaayo waxaa ka mid a rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay ummadda inuu hamiyey inuu damcay salaadii jamaacada ee wakhtigeedii la taagan yahay ha la tukado ninna imaam uu ka dhigo hebelow tuji dadka isaga intuu ciidan kaxaysto qolo guryaha guryahooda joogo guryahooda isaga tukanayo o aan jamaacada imaanaynin guryaha inuu ku gubo oo dab ku afuufay qoladaasi ay gubtaanba waayahay hee ruux bini aadam ah in la dilo weliba dab lagu dilo waxaa bannaynayaa oo keli ah tarkul waajib waajib inuu ka tagay salaatuljamaaca hadday sunno ahaan lahayd dee qoladaa lama gubeen in la gubaa waxaa keenay waajib bay ka tageen muusan gubin rasuulka sabab uga tagay oo gubitaanka ka reebay sababka waxaa ka mid ah de guryaha nafci badan ayaa ku sugan ayaga keli kuwa sugna ciyaal iyo haween iyo dad ducafa iyo dad loo cudurdaaray waxyaabaha guriga jooga teeda kale guriga waa adduunya loo baahan yahay iyo xoolo in lagu ciyaarana ma aha asbaab gubitaanka uga tagay ayaa jira rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin inuu gubo ayuu damcay marka macnaheedu waxa weeyaan salaada in laga tago salaatljamaaca oo ruuxa gurigiisa uu isaga tukado salaada jamaacadiina uusan soo xaadirin waa ku dambaabayaa farad buuna ka tagay waajib buu ka tagay salaadiisa ma asixi mise asixi mayso hadduu guriga ku tukado raajixu way asixi waayo arkaanu salaad iyo shuruudu salaad midna jamaacada ka mid ma aha laakiin farad kaleoo waajib kaloo ruuxa lagu leeyahay weeye marka salaadiisii way asixi laakiin maca dembi bay asixiyo waa dambaabaya adiguna caqli ahaan waxaad ku garaniba masaajida la dhisay haddii la yidhaahdo salaada jamaacada lagu tukanayo waa iska sunna ma noo bannaan albaabada intaan u xidhno guryaha inaan isaga tukanno oo masaajidkiiba waa lasoo akbarin de waad garan kartaa waxaa dee caqligal inuusan ahayn oo meeshii waxaa ka baxayaaba shicaarkii islaamka oo la muujinayo waman yucadim shacaa'ir allah fa inahaa min taqwa alquluub shacaa'ir iyo diinta calaamadeedii lamaashi gaale inay degan tahay muslim degan yahay maba la kala garanayo marka shacaairtii in la muujiyo waajib weeye salaatuljamaacadana fardulcayn weeye sida raajixa ah laakiin waxa jira cudurdaara looga tegi karo wa salaatu ljamaacati sunnatun sunno weeye sunnada oo mu'akadatun la adkeeye waa madhabka wato wa cala alma'muumi ma'muumka waxaa ku waajibay an yanwiya inuu niyoodo alitimaama ku dayasho imaamka uu ku xirto yacni marka imaam una tujinayo qoladeenna ma'muumka ahee ku daba xirana ma'muumiinta ahee ku daba xiranayna imaamku dee imaamka inaan ku xiranayno waa inaan niyeysanahay ama salaad baad iska gashay imaamba inaad ku xiran tahay ma niyeysid dee jamaacadka midmati jamaaca kuma tukanaysid ee waa inaad niyootaa imaamka inaan ku xiray niyada lagu sheegayana de inaa qalbiga aad ku hayso un weeyaan imaamkaa inaad ku dayan hayso allahu akbar aad tidhaahdo sidaa salaada ku gasho duuna alimaami imaamkase ku waajibi mayso ma'muumka ayay ku waajibi inuu eh, ku daydo inuu niyoodo ma'muumnimada imaamka imaamnimo inuu niyoodo miyay ku waajibi maya ku waajibimayso waxaynu ugu waajibaynin waa siduu wato waxaynu ugu waajibaynin ma'muumka waxay ugu waajibaysay hadduusan niyoonin oo imaamka inuu ku xirta maba niyoonine goonidiis inuu isaga xirtuu niyooday goonnidii markuu u xirtay ayuu imaamkii la socdaa haddana la socodkaa imaamka uu la soconayaa salaadda ka burini hee goonni haddaad u xirtay goonni uu waayo ama imaamkiibaana waan la soconayaa mana ku xirini ama imaamku asagaaba dadka horkacaya cidna kuma hadduu haduusan niyoonin imaamnimo jamaacada fadligeeda ayaa meesha ka baxaya baxayaayo fadligii buusan helaynin laakiin salaadii ka buri mayso asagu waana dembaabayaayo dee jamaaca ma muusan ku tukanin wacala lma'muumi ma'muumka waxaa ku waajibay an yawiya inuu niyoodo alitimaama inuu ku xirto imaamka duuna alimaami imaamkase ku waajibi mayso inuu imaam noqdo wayajuusu waxaa bannaan an ya'tama inuu daydo alxuru ninka xorta ah bilcabdi walbaaliqu bilmuraahiq kitaabkeeda waa anagii ku soo marray isku xirashada sagaal bay u qaybsantaa shan bay ku asaxaysay afarna kuba ayaan asaxayni kuwii rabaa inuu ishaaro mana wada sheegi doono laba nin inay isku xirtaan oo waaweyn caadi weeye canug yaroo muraahiq ah muraahiq waxaa la yidhaahdaa canuga tamyiiza horta muraahiq isluqaha waa markuu canuga buluuq kusoo dhowaado intuusan baaliqine saddex iyo toban afar iyo toban jir meelaha inta uu yahay yaa muraahiq la yidhaahdaa laakiin kaa kale looma jeede canuga hadduu marba tamyiiz leeyahay waa tujin karaa dadka hadduuba toddoba sano iyo siddeed sano iyo soo gaaro isla markaana salaada yaqaano sida loo tukado ee qur-aankana yaqaano faatixada yaqaano waa tujin karaya camar bin abi salama in la yidhaahdo asxaabta ka mid ah ayaa asxaabta tujin jiray asxaabta qaarkeeduu tujin jiray isagoo toddoba sane jir ah qur-aankuu yaqaanay marka toddoba sane jir ayuuba ku tujin jiray markaa cadowgii isagoo yaroo tamyiiz laho muraahiqa waa tujin karaya wayajuusu waxaa bannaan an ya'tama inuu ku daydo alxuru ninkii xorta ahaa bilcabdi addoon inuu ku daydo addoon dadka tujiyo walbaaliqu ninkii qaangaarka ahaa inuu ku xirtana waa bannaantahay bilmuraahiqi kii cadowgii tamyiiz karahaaye toddoba sano iyo ka badan soo gaaray guraashkii dhowaado wey walaa tasixu asixi mayso qudwatu rajuli nin xirashadii bimra'atin haweenay uu ku xirto islaantaadii unbaa tii natuji adna waa ku dabakacaya maya maya warka asixi mayso adiga hormar waay walaa tasixu asixi mayso qudwatu rajulin nin xirashadii bimra'atin haweenay uu ku xirto walaa qaari'in nin faatixada yaqaana inuu ku xirtaana ma bannaana biummiyin min aan faatixada aqoonin qaari hadeer qur-aanku idil buu yaqaana uma jeedo faatixaduu si fiican u yaqaan ummina wuxuu u jeedaa faatixada uusan aqoonin qur-aanka kaleo dhan ha xifdisanaado hadduu doono marba ruuxa faatixada hadduusan aqoonin ama faatixada laxninayo jejebinayo imaam ma noqon karayo ummadda waxaa imaam u noqonayaa qofka faatixada yaqaano <laughs> laba qof laba nina ah waa isku soo qabsatay kulaa imaamnimo isku qabsadeen meel magaalo tuulo u dhow joogeen anaa tujina anaa tujina war war faatixaad say ku tihiin war faatixa meesha taalla waa inaan tujina koo wuxuu dhahay anaa ka dhaama faatixad aan ku dhaamo kanna wuxuu yidhi aabbahay faatixada waa aqaaniya laakiin aabbahay imaam ahaan jirayo marka ee anaa xaq u leh qaadigii agoo kale waa lasoo dhaco labadii la keenay waayo faatixada aqriyuu yidhi waraani faatixa ma aqaano ee say kuda ku tuji rabto ah, aabbahayaa imaam ahaan jiray walacadii xaggu joogso kii kalea la yidhahday ka warran faatixada waxoogaa baan ka aqaanaa buu yidhi <laughs> ma wada aqaaneen aqri waayo bismi illaahi raxmaan raxiim maaliki yowmiddiini nastaciinu kulaha intaasaan ka aqaan eh, imaamma noqon karayo labadiiba eh, muxuu ahaa macallinaa loo sameeyey waxaa la yidhi toddoba beri gudahood haddaad faataxda kusoo xifdin weydaan maxkamada alsahaldhisa waa laydin xiri walaa qaari'in nin faataxada yaqaanana kuma xiran karayo biumiyin mid aan faataxada aqoonin wa ayu mawdicin meel kasta oo sallaa uu ku tukaday imaamku fimasjidimaaajidalla mamuum ayaa tukaday filmasjidi masaajid dhexdiisu ku tukaday bisalaatl'imaami imaam salaadiisa oo fiihi masaajidka dhexdiisa dhacaysa ayuuna eh, ku xirtay ayuu ku tukaday wa huwa maamuumkana caalimu waa ogyahay bisalaatihi ajzahu way u gudi maa lam yataqdim caleyh halka wuxuu ka hadlayaa labada qofee salaada isku xidhanayo imaamka iyo maamuumka ilaa masaafe inteed dhan ayaa u dhexayni karaysa haddii ay isku dhow yihiinoo de sidaa nadar arrintu ay tahay alla sahl hadday kala fogaadaan ka waran kala fogaanshahaasi ayaa waxaa loo kala qaadayaa imaamka iyo ma'muumka cid u dhexaysa inayan jirin yacnii dhowr saf oo imaamka ku xigto ka dambaysa haddii ay jirto sida masaajidka xalabka o kale marka lagu tukanayo dee imaamka kacbaduu agtaagan yahay uu ku tukanaya adigana waxaa laga yaabaa jabalu abuquways gadaashiis inay ku tukato hee intaa safaf baa isdabayaalla isku xihan taasi fogaansho ma aha waxaa la xisaabaya taa ma aha ee waxaa la xisaabaya waxa weye adigu halkanaa taagan tahay imaamkana madiina oo kale uu taagan yahay wax idin dhexeeyana male oo e, safaf dhexda ku jiraa ma jiraan salaadaasi ma ansixi hal masjid inaad ku wada jirtaan iyo inayda ku wada jirin ayaa loo kala qaadi hal masjid haddii aad ku wada jirtaan masaajid weyn ayuu imaamka horey taagan yahay adigana dabayaaqadaad ka taagan tahay wax idin dhexeeya iyo safaf kalena ma jiraan waa labadiinna keli ah ama safkaaga iyo imaamka keli weeyaane wax idin dhexeeya lama arko laba shardi baa la shardinaya imaamka salaadiisa inaad la socoto oo marka uu rukuucayo ictidaalayo sujuudaya inaad og tahay shardi waayo inaadan ka horreynin shardi wey oo imaamku waa inuu xagga kacbada kaa jire adigu waa inaadan ka hormarin labadaa shardiba haddii la helo hal masjid haddii aad ku jirtaan intaad doontaan isu jira dhib male waa ku xihan karta waayahay haddii banaan aad joogtaan ka waran bannaan hadii aad joogtaan saddex boqoloo dhudhun ka badan waa inayan dhexdiinna gelin saddex boqoloo dhudhun ka badan dhexdiinna waa inayan gelin saddexdaa boqoloo dhudhun marka ay dhexdiinna ku jirto webi iyo waddo la maraya iyo waxyaabaha hadday dhexda marayaan xataa dhib male marka way asixi arrimo noocaasu yar ishaaraya mana wada sheegi rabo wa ayu mawdicin meel kasta oo sallaa ma'muum uu tukaday fi lmasjidi masaajid dhexdiisu ku dayanhaya bisalaatl'imaami imaamka salaadiisu ku dayanhaya salaada oo fiihi masaajidka dhexdhici hays oo imaamka salaadiisa masaajidka ku dhex tukanaya isna wa huwa ma'muumkana caalimun waa og yahay bisalaatihi imaamka salaadiisu la socdaayo markuu rukuucayo markuu sujuuday waa arkaya wuu la socdaa ajzaahu way guday ku ajzaa way guday salaadaasi hu ninkay u guday maa lam yataqadama haddayuusan ka hormarin ma'muumka calayhi imaamka hadduusan ka hormarin wain sallaa haddii uu ku tukado filmasjidi masaajidkuu ku tukaday walimaamu khaarija almasjidi qariiban minhu wa huwa caalimun bisalaatihi walaa xayla hunaaka jaaza halkanna wuxuu ka hadlayaa masaladii aan ka hadlaynay bannaan ay wada joogaan masale ka bedelan oo ah imaamka masaajid ku jir adiguna bannaanka masaajid kuma jirta bannaankaad ka jirtaa waayahay safaf idiin dhexeeya idinku isku xiri hayaana male waxaa la eegayaa markaasi masaajidka imaamka ma ah masaajidka iyo adiga saddex boqoloo dhudhun ka badan waa inaynan dhexdiina gelin yacni masaajidka imaamka uu ku jiraa laga soo xisaabi meesha u dambee kuu xigto iyo adiga saddex boqoloo dhudhun dhexdiinna ka badan waa inuusan gelin imaamka salaadiisana waa inaad la socoto teeda kale haddii aad soo socotood soo lugayso derbi ku reebaa waa inuusan idiin dhexaynin yacnii webi iyo wax saasay hadduu jiro dhib ma leh laakiin derbi xiran oo sida kaasoo kale ho aadan gudbi karin waa inuusan adiga imaamka idiin dhexaynin arrimahaasu ka hadlaya wain sallaa haddii uu tukado mamuumkii fimasjidimaamkia ujeeda wain sallaa imaamkii haddii uu ku tukado filmasjidi masaajidku ku dhex tukaday walmamuumu mamuumkana khaarij almasjidi masaajidka bannaankiisu ku tukaday qariiban meel u dhow minhu masaajidka u dhow wa huwa mamuumka caalimun waa og yahay bisalaatihi imaamka salaadiisana wuu la socdaa walaa xaaila wax kala xiraana hunaaka halkaa kuma sugna oo hadduu socdo waa u tegi karaya jaaza waa bannaantahay salaadaasi faslun wayajuuzu lilmusaafiri qasru salaati rubaaciyati wayajuuzu waxaa bannaan lilmusaafiri musaafirka waxaa u bannaan qasru salaati salaad gaabinteeda arubaaciyati afarta ragcadood ahayd bihamsi sharaa'ida shan shardi bay ku bannaan tahay yacnii salaaddii rubaaciyada ahayd inaad gaabisaa kuwa bannaan oo marka aad gaabini meeqaad ka dhigin laba ragcadood afar ragcadood meeshaa tukan lahayd laba keliyaa tukani labadaas aa tukani casarkii duhurkii labaad ka tukani casarkana labaad ka tukani cishahana labaad ka tukani saasaa kuu banaan laakiin shan shari waa in la helaa sidaa ujeedaa wayajuusu waxaa bannaan lilmusaafiri musaafirka waxaa u bannaan qasru salaati salaad gaabinteeda arubaaciyati afar ragcadood ahayd bikamsi sharaa'ida shan shardi bayna ku bannaan tahay an yakuuna waa inuu yahay safaruhu ninka safarkii fii hayri macsiyatin alla caasiyid waa inuusan ahayn yacnii ninkan safarta uu ku jiro safar caasinimo waa inayan ahayn ee waa inay tahay safar daaca ama safar mubaaxa safar caasinimo haddii uu ku jiro miaal hee ninkan waaba duulaya sidii soomaalidii hore weeyaano qorigiiu garabka saartay reer hebelu ku duulaya geeluu rabaa inuu soo dhaco geelgaa la isku dili jiray waagii hore hee salaad muxuu gaabinaya waaba caasiya safartiiso idlaaba caasiya ma gaabinayo waa safartu waa inay noqotaa safar waajib ah sida xajka ama waalidka ziyaaradiisa oo waalida soo booqani iyo wixii lamida ah. ama waa inay safar sunno ee tahay silatu raxim qaraabaad xiriirinaysaa iyo wax lamid a ah. ama safar mubaax ahoo kuu bannaan waajibna kuguma aha xaaramna kaama aha sida tijaaro iyo ganacsi yaad isaga safartay danahaada khaaskaad u safartay ama tafaruj wax la yidhaahdo tafaruj waxaa weeyaan dalxiisnimaa u safartay waa iska dalxiisa meelaa iska aadi muxuu ahaa safaradaasi waa inay tahay safarka aad salaada ku gaabini ee safar caasinimo waa inuusan ahayn an yakuuna safaruhu safarkiisa waa inuu yahay fii hayri macsiyatin caasinimo waxaan ahayn wa an takuuna waa inay tahay masaafatuhu masaafadiisa farsakan farsak waa inay tahay farsakha wuxuu ahaan jiray waagii hore wax wax lagu xisaabsado yacnii intaasoo kilomitir ayaa farsakh loo aqooni jiray laakiin haddeer lix iyo tobanka farsakh waxay noqonayaan siddeetan eh, kilomitr ama kow iyo siddeetan kilomitr meelahaasi siddeetan kilomitr ama kow iyo siddeetan kilomitr meelahaasi yaa lix iyo tobanka farsakh uu noqonaya eh, xadiid sidaa u caddaynaya ma jiro laakiin waxaa jira athar eh, ibnu cumar iyo ibnu cabaas laga soo guurinayo islamarkaana imaamu bukhaari tacliiq uu ku warinayo uu leeyahay farsakh ayay salaada u gaabini jireen cabdulaahi bnu cumar iyo cabdulaahi bnu cabaas arrinkaasoo kalena muxadiiintu waxay yidhaahdaan fi xukmi rafci buu leeyahay oo wax lagu ijtihaadi kara ma aha an takuuna masaafatu masaafadiisu waa inay tahay farsan kilomtr waa inay tahay wa an yakuuna waa inuu yahay muadiyan mid adda tukanayo yacni salaadan aad gaabini salaad addee waa gurigaada intaad joogtay ayaa salaad duhur kaa soo tagtay waad safartay adoon qadayni safarkii dhexdiisaa rabtaa haddeer inaad ku qadayso afartii ragcadoodaad tukani ma gaabinaysa waayo salaadan waxay kaaga soo tagtay muqiimnimo salaaddu haddii ay muaddo tahay marka aad tukani aad safarta ku jirto ama ma ahay qadaba weeyaan laakiin safarkan dhexdiisa ayay qado ku noqotay oo salaadii waajibka kugu ahayd ayaad halmaantay waad huruday way kaa tagtay salaad afar ragcadoodna wey waad qasrin kartaa safarka dhexdiisa hadii aad ku qaldayni waxay ku tagtay inaad safarka dhexdii ay tahay amaa gurigaagii waagii hore kaaga soo tagay adigoo neg haddaad rabtaa inaad qaldayso laba ragcadood aan ka tukanaya waan qasrinaya lagaama yeelayo sidaa u garo wa an yanwiya waa inuu niyooda <clears throat> eh, wa an takuuna waa inuu yahay muadiyan mid addo u tukanaya lisalaati rubaaciyati salaadii afarta ragcadood ahayd addo waa inuu u tukanayo wa an yawiya waa inuu niyoodaa alqasra inuu gaabiyo macal ixraami salaada marka uu gelayo marka hore salaada aad bilaabi inaad gaabiso waa inaad ku talagalsan tahay ee salaadu baad iska gashay oo inaad dheeraysaadba rabti markaad un laba ragcadood tukatay ood atixiyaadayso baad waxaa istiri warbaa iska salaama noqsatid musaafir baabataay maya maya waxaa la rabaa marka hore inaad soo niyooto oo salaada marka aad geli salaad gaabin waa inaad ku talagashay waan yawiya alqasra gaabin waa inuu niyoodaa macal ixraami salaadda markii uu gelay waan laa yatama arrinkanaa muhim ah dad badanaana ku lugoa ah. waan laa yatama waa inuusan ku xiranin bimuqiimin nin salaada dhammaystiray muqiim wuxuu ujeedaa nin salaad dhammaystirayo qof salaada inuu dhammaystiro ku talagashan afartii ragcadood inuu tukado ayuu ku talagalsan yahay afartaa ragcadood marka uu tukanayo muqiim weeyaanoo gurigiisuu joogaayo qasrinba uma bannaano ama waa musaafire waa musaafir inuusan qasrinin doonayo ilaa musaafir markaa hataa qasrigu waajib maaha inaadan qasrinayn salaada dhammaystirto waad yeeli karta musaafirba ha ahaadee ruux salaada dhammaystirayo salaadan aad gaabin rabto juz ka mida waa inaadan ku xidhanin haddii aad ku xidhato inaad dhammaystirtaa waajib ah sida hee cishuu tukanaya ninkan adigana cishaad rabtaa inaad gaabiso ku soo leexatay masaajidkii oo aamin laleey la tukanayo baad aragtay waa kooca wuxuu sameeyaa la yiri eh, salaad cishe iyo waxay ahayd mooye duhur waxay ahayd mooye salaaddii ku xirtay labadii ragcadoodoo hore labadii ragcadoodoo hore markii la atixiyaadsadayba wuu salaama nuqsaday isagu waabdooda haddana labadii dambu ku xirtay salaadii dambe ilaa jamciya bannaan hal salaadu wuxuu ku xirtay laba salaad duhur iyo casr ayuu duhur nin tukanaya ku wada xirtay <laughs> waxaa salaad maaha labadiiba wax ka jira lama arko baail waay waxaa la rabay hadduu qasrinayo inuu keligii tukado ama nin sidiisoo kale qasrinaya uu ku xirto amaa adigoo qasrinayo inaad ruux salaada dhammaystiranaya ku xirato juz yarna allah ka dhigo imaam adxiyaadsanayo oo salaaba nuqsani rabay salaadaba kaba baxayo yaad soo gaadhay salaaddii ku xiratay allahu akbar markaa tire oo aad ku xiratay ayuu salaamo noqsaday adoonba fariisanin salaadda inaad dhammaystirtaa waajiba ma qasrin karaysa waa inaadan juus salaadaada ka mid ah ruux salaada dhammaystiraya aadan ku xiran arrinkaa marka in la fahmo muhim waaye aad waxaa kaloo in la fahmo muhim ah qasri ma soo niyoonin iyo qasribaa ii xiran iyo wax jira ma aha yacnii dadku waxay yidhaahdaan ninoo qasrigaa ii xirane anigaa salaadan ma aragtay ma dhammaystiri karee war qasri xiran iyo qasri go-aya midna ma jiro markaad rabtana waa qasrin karta markaad rabtana waa dheerayn karta markaad guriga kasoo tegi wax inaad niyooto loo baahan yaho qasri la yidhaahdaana ma jiro musaafir ma tahay musaafirnimadana qasriga keeni haysa markuu waktiga kuu galo adigoo musaafir ah salaadaadii labaad khiyaar u leedahay salaadii duhuraa ku gashay sooma musaafirna waa tahay labaad khiyaar u leedahay inaad gaabisado laba ragcadood ka tukato iyo inaad dhammaystirto wax niyo kaloo ay kaaga soo baahantaho gurigaadii inaad kasoo niyootay iyo wax lamida midna ma jiraan sidaa u faahan wa an yawiya waa inuu niyoodaa alqasra maca alixraami markuu salaada gelayay wa anlaa ya'tama waa inuusan ku xiranin bimuqiimin nin salaada dhammaystirayo muqiim haddaa nin salaada dhammaystiraya unbuu u jeedaa wayajuusu waxaa bannaan lilmusaafiri musaafirka waxaa u bannaan an yajmaca inuu kulmiyo bayna aduhri duhr iyo waalcasri casr fii waqti ayihimaa shaa wa bayna almaqribi waalcishaai fii waqti ayihimaa shaa waxaa isweydiina musaafir baa tahay salaada inaad qasrisood gaabiso iyo inaad dhammaystirto labada waa ku bannaan tahay midkee kuu fiican midkee wanaagsan ka wanaagsan ayaa khilaaf ka jooga shaaficiyadoo kale waxay leeyihiin inaad dhammaystirtaa kuu fiican aimada kale waxay leeyihin ma inaad qasrisaa fiican inaad qasriso inay fiican tahay ayaana xoog badan waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay in allaha yuxibu an yu'taaru khasu kamaa yakrahu an yu'taa maxaarimuhu ilaah wuxuu jecel yahay wuxuu idiin rusqeeyey inaad qaadataan waxaan alla waa ku rusqeeye waa ku baneeyey soo maha inaad qaadatuu rabbi jecel yahay sida uu u nacayo wax uu xaaraam yeelay inaad ku dhacdo sida uu u nacayo haddaba salaada inaad gaabiso rusqo rabbi weye ilaah baa ku siiye soo maha iska gaabi ee gaabintaasaa kuu fiican qolada waxay leeyiin ahayde azimada ka fiican oo aan salaadii inaad dheerayso khilaafkaasaa jira laakiin wakaa halkan wuxuu ka hadlayaa qasrigii salaada la qasrinaya waa soo sheegnay qaab gaar ahaaneed oo salaada la qasrinaya loo xiranayaana ma jirto sidii salaada caadiga aad u xiran jirtay keliya inaad salaada gaabin rabto umbaad qalbiga ku qabani oo salaaddii laba ragcadood aad ku tukani inaad ka tukan rabto umbaad qalbiga ku qabani allahu akbarna waad leedahay sidii caadiga ahayd loo tukan jiraadna u tukani wax kalood samayna lama arko laba ragcadood markaad tukatana salaadaadii way dhammaatay o aad salaama nuqsani oo aad atixiyaato waayahay halkan wuxuu sheegayaa jamci yacni waxaa bannaan salaadaha qaar in la isu geeyo afar salaadood ayaa la isu geyni karaya duhur iyo casar maqrib iyo cisha afartaasaa la isu geyni karaa afartooda hal meel lagu wada tukan karaa ha u qaadanin duhur iyo casar keliyaa la isu geyn kara maqrib iyo cishe keligoodana waa la isu geyni kara duhur iyo casar marka la isu geynayo laba dariiqa mid baa laisugu geynaya duhurkii inta aad dib u dhigto casarkii inaad ku darto oo markii casarka la gaaro duhur iyo casarba casarka waqtigii aad wada tukato iyo maaha casarka inaad soo hormariso oo duhurka waqtigii marka la gaaro duhur aad tukani casarna aad tukato labada waa ku bannaantay oo hadhow hadeer sidaad u tukatay ilaa qoraxda ka dhacdo salaad dambe sidoo kale maqrib iyo cisha maqribkii inta aad dib u dhigto cishaha waqtigiisa marka la gaaro cishaha iyo maqrib inaad wada tukato iyo ma aha cishaha inaad soo rarto waqtiga maqribka aad wada tukato cisho iyo maqrib labadaba waa bannaan tahay markaas aad eh, jamcini qasrigiina waa kuu bannaan yahaye garo oo duhur iyo casar marka aad jamcinayd duhurka waqtigii isugu keeni ama aad dib dhigiyo casarka waqtigii aad isugu keeni hee mid walba afartiisa ragcadood inaad u dhammayso waa banaan tahay oo sideed ragcadood aad tukato mid walba laba ragcadood inaad ka tukatana waa banaan tahay oo afar ragcadood keliya ay noqdaan mid inaad u dhammayso afar ragcadood aad ka tukato midna laba ragcadood aad ka tukatana waa kuu banaan tahay yacnii waxaad dhiba ma joog yacnii qolo tukani masaajidaad timid musaafiraadna tahay duhuray tukanayeen allahu akbar waad ku xeratay hee afartii ragcadood aad tukani markaad salaama noqsato waad istaagi casar oo laba ragcadood aad ku dari waa kuu bannaan tahay jaais weeyaan inaad mid walba laba ragcadood ka tukatana way bannaan tahay shardigii unbaa yaallaayo ruux salaada dhammaystiraya inaadan ku xiranin mar haddaad gaabinayso wa ku waxaa bannaan lilmusaafiri musaafirka waxaa u bannaan an yajmaca inuu kulmiyo bayna duhri duhurka iyo walcasri casarka inuu kulmiyo fii waqti ayihimaa koodii waqtigooda shaa uu doono labadaas waqti midkuu doono isugu geynaya wa bayna almaqribi maqrib iyo walcishaai cisho inuu jamciyana waa u bannaan tahay fii waqti ayihimaa koodii shaaa uu doono waqtigiisa inuu ku jamciyo ayaa bannaan wa yajuusu waxaa bannaan lilxaadiri ruuxa gurigiisaba joogay musaafir ba aan ahayn filmatari roobka waxaa ku bannaan an yajmaca inuu jamciyo baynahumaa salaadihii la jamcinayay fii waqti luulaa lahumaa labada minhumaa labada salaadood tan hore waqtigeeda inuu ku jamciyo yacni wuxuu leeyahay gurigiisaba joogo jamaaca la tukanayaa masaajid ayaa jamaaca lagu tukani roobaa imaaday waxaa bannaan duhurkii iyo casarkii inaan jamcinno laakiin bishardi waxa aan ku jamcinaynaa waktiga hore waa inuu noqdaa duhurka waqtigiisa haddeer duhuraan joognaa waa la tukan rabaa roobaana dayahay waxaa noo bannaan duhur afar ragcadood ka tuko kadibna casar oo afar ragcadoodna inaan raacinno aa noo bannaan tahay sidoo kale maqrib ayaa la jooga roobna waa da'yahay waaba samaynaaba maqrib saddexdiisii ragcadoodaan ka tukanaynaa cisho afar ragcadood eedha waa raacinayna roobka qasri kuma bannaano waa gaabinaynaa salaada laba laba ragcadoodaan ka tukanayn kuma bannaano laakiin jamcigaa ku bannaan jamcigana waa jamcu taqdiim oo keliyo salaada hore wakhtigeedaa la isugu geynayaayo dib uma dhigi kartid waxaadan dib ugu dhigi karin sababka loo jamcinahay roobka soo maaha hee markaa dib u dhigto roobka inuu feeri doono war ka haysa iyo inuu sii wadi doono ma garanaysa ee hadda roobka marka uu da-aye salaada waqtigeedii hore la joogo taasaad ku jabcin karta saasuu ujeedaa wayajuusu waxaa bannaan lilxaadiri kan gurigiisa joogo yacni ruuxaan musaafirka ahayn buu ku wadaa filmadari madarka dhexdiisa waxaa ku bannaan an yajmaca inuu jamciyo baynahumaa labadii salaadee la jamcinayay waa duhr iyo casar maqrib iyo cisha fii waqti luulaa tan hore waqtigeeda inuu ku jamciyo oo minhumaa labada salaadood ka mid ah faslun washaraaidu wa sharaa'idu wujuubi ljumucati jumcada waajibideeda shardigeeda sabcatu ashyaa toddoba arrimood wey salaad jumca waa la yaqaanaa waxay ku waajibtaa toddoba shardi marka la helo saasuu ujeedaa asagu alislaamu islaamnimo waa kaa nina islaamnimada shardulwujuub ma ahee shardu takliif ma ahe waa shardu sixa shardulwujuub ma aha ee asixiddaa salaada ay ka asixi bay shardi u tahay islaamnimade waajibidda shardi uma aha ruuxa gaalka ee salaaddii way ku waajibi hadduusan tukaninna waa loo ciqaabi waan tukani hadduu yidhahdana ka asixi mayso ilaa uu tawxiidsado saaxatu alislaamu islaamnimo iyo walbuluuqu qaangaar waa inuu yahay ruuxa waalcaqlu caqli waa inuu leey waa inuusan waalleen waalxuriyatu xornimo wadukuuriyatu ninnimo haweenku kuma waajibta salaada jumcada wasixatu fiyoobaan waa inuusan xanuunsanayn wlistitaanu deganaan ruuxa waa inuu meesha degan yahay deegaanku yahay heekoo musaafir oo maanta meesha marayo salaaddii jumcada la gaadhay waajib bay kugu tahay la dhihi maayo gurigiisu isaga tukana hadduu doonbaba imaanayo wlistitaanu deganaan ayaa shardiga meesha deegaan uu ku yahay wa sharaa'idu ficlihaa samaynteeda shuruudeedana marka la tukanayo shuruuda la doonayana alaaatu saddex wey an takuuna waa inay tahay albaladu beledka misran magaalo weyn oo qaryatan magaalo yar yani meesha lagu tukanayo magaalo weynatuu ku wadaa ee waa inayan ahayn tuulo markaa la degan yahay ee reebaadiyaha meelaha inta isugu yimaadaan waqtiga barwaaqada inta ay degaanoo laga yaabo bilooyin badan inay deganaadaan laakiin magaalo aan ahaynee marka dambe isaga guuri doonaan qoladaasi jumca kuma waajibayso ee meeshu waa inay magaalo tahay magaaladaasi magaalo weynu nairobi oo kale ha noqoto ama magaalo iska yaroo tuulo aho mxuu ahaa tuulooyinka gaaris marka loo socdo dhexda lagu marmarayo kaleba ha ahaadeen an takuuna waa inay tahay meesha lagu tukanayo an takuuna beledu beledku waa inuu yahay masla magaalo weyn oo qaryatan magaalo yar tuula wa an yakuuna alcadadu tirada tukani waa inay tahay shaaficiyada madhabkeedii weeyaane arbaciina afartan waa inay yihiin oo min ahlijumcati jumcada dadkeedii ka mid a ah. afartan ninoo jumcada ay ku waajibtay waa in la helaayo khudbada ayay ka qayb galaan ee shardigaa shardi laisku waafaqsan yahay ma aha bal daliil badan ma haysto ee xoog leh waxaa la doonayaa jamaaca in la helayo jamaaca shardi weeye iyadu jamaaca la ruuxu keligiisa jumca tukanaya wax jira maaha jamaaca in la helaa laasima laakiin jamaacadu tiradeeda intay la eg tahay nas xadidayo rasmi ee ma jiro rasuulkana calayhi salaatu wasalaam maalin jumca isagoo jumcada akrinayo madiine la joogo waxoogaa gaajo abaarna ay jirto yaa safar la sugaye shaam ka imaanaysay safartii shaqadheediyaa la maqlay durbaan iyo waxbaa la tumay oo safartii lagu soo dhawaynayo dadkii masaajidka jooge waaba yaaceen safartia ku ordeen waa la gaajaysan yahay raashiin meesha ma yaal nin walba yaan lagaa boobinaa gashay horaa laga orday rasuulkiimuhotaagan waa khudbaynaya wax yaraa kusoo haray meeqaa ku laba labaiyo toban bay ahaayeen mayo toban bay ahaayeen saddex iyo toban bay meelahaasaa la sheegaa intiibuu rasuulka jumcada tujiyey kuwiiyaacma ayan soo noqonin say ku tageen ayay u tageen he intii joogtuu rasuulka jumca tujiyey intaasi jumcadii waa ka asaxday oo afartan dhama ay ahayn jumcadiina way ka asaxday marka afartankan laleeyahay maa shardi sii xoog badan ma aha sidaa u garo waa aayad qur-aan oo dhan buu rabbi kaga warramay subxaanahu wa tacaala waidaa ra'ow tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha wa tarakuuka qaa'iman arbaciina min ahli jumcati wa an yakuuna waa inuu yahay alwaqtu waqtigana baaqiyan mid joogo khudbada iyo labada ragcadood ee jumcada labaduba waa inay dhexdhacaan waqtiga duhurka duhurka waqtigiisi waa inay dhexdhacaan haddii eh, khudbada laga hormariyo waqtiga duhurka jumcaha sixi mayso salaadiioo lagu jira hadduu waqtiga baxo jumcaha sixi mayso waxaa laasima labada khudba iyo labada ragcadood ee jumcada duhurka waqtigiisa inay dhexdhacaan ayaa laasima waxaa jira salaad waajiba haddii ay tagtana aan la qadaynin waa laqsil isku xiraba oo halxiraal wey salaad waajib kugu ah haddii ay kaa tagtana aadaan qaldaynaynin jumcada waay hee salaad jumco kugu waajibtay hadday ku dhaafto jumca ma qaldaynayn sidee duhur aad qaldaynay jumca duhur qalda male sideedaba maanta saan u joognayen u sheekaysanaynay jumcay ahayde ee ganacsi iyo waxaan isaga jirnay unbaan aragnay annagoo casir joogno warna keena salaaddii jumcada waana dhaaftay aan qaldaynay hadda khudbad noo bilaaba wax jira maaha duhur aan qaldaynahayn khalaas waayo waa salaad aan qalda lahayna waajiba wa an yakuuna alwaqtu waqtiga waa inuu yahay baaqiyan mid joogo fain kharaja alwaqtu waqtigii haddii uu baxo ow cudimat waa la waayey ashuruudu shuruudii baa la waayey sulliyat waa la tukani uhran xalay uhru tahay salaadii iyadoo duhura ah la tukanaya jumca la tukan maayo wa faraa'iduhaa salaada jumca faradyaalaheeda wa faraa'iduhaa salaada jumca faradyaalaheeda alaaatu saddex weeye khudbataani laba khudba horta waa in la helaa yaquumu istaagayo ninka khudbada aqrinayo fiihimaa labada khudba taagni buu ku aqrinay waa hadduu karayo wayajlisu wuu fariisani baynahumaa dhexdoodana wuu fariisani waa hadduu fariisan karo hadduusan fariisan karinna aamus ayuu ku kala bixini yani waxaan lugahaaba laga hayaa maba fariisan karo inuu taagnaado la waayo khudbadiibuuna noo aqriyey tii hore markuu dhammeeyo iska aamusi waxoogaa markaasuu tii dambe bilaabi hadduusan fariisan karin wayajlisu baynahumaa dhexdooduu fariisani waan tusallaa waa in la tukadaa ragcatayni laba ragcadood xaal ay tahay fi jamaacatin jamaacana lagu tukado wa hayaatuha salaada jumca waa in jamaaca lagu tukado ragcadda hore ayaa shariga in jamaaca lagu tukado ragcadda hore keliah ayaa shariga in jamaaca lagu tukado ragcadda dambe shari ma aha sidaa darteeda jumco la tukanayaa soo gashay ragcaddii horaa ku dhaaftay jumcaana la tukanahaya ragcaddii dambead adiga ku xiratay imaamka hee jumcadaadii saxiix waaye markuu salaama noqsado baa hal ragcadood dambe kusoo dari marka jumcada jamaacadeeda ragcadda hore keliya shardi ee jamaacada haddii ay labadii ragcadood ku dhaafaan oo imaamkiioo rukuucdii u dambaysay ka toosay ayaad masaajidka soo gashay waad ku xiratay labadii ragcadoodba waa ku dhaafeen soomaha duhura tukani jumca ma tukanaysa ilaa waxaa shardi ah ragcadda hore jamaaca in lagu tukado ragcaddii horena waa ku dhaaftay wa an tusallaa waa in la tukadaa rakcatayni fii jamaacati waa in lagu tukadaa wahiyaatuhaa qaababka loo tukadaana qaababkeeda wanaagsan arbacu khisaalin afar arrimood wey afar arrimood ayaa wanaagsan in la sameeyo alquslu qabaysi maalinka jumcada ruuxa inuu qabaysto weliba waxaa fiican marka uu masaajidka tegaya inuu qabaysto aroorti intuu qabaysto hadduu iska shaqa tago lama rabo waayo qabayskan sideedaba waxaa sunna ah meel kasta oo dadka muslimiinta iyo jamac uu isugu imaanayo inaad qabaysataa wanaagsan waxa qabayska loo wanaajinayo nadaafad baa la raadinayaayo waxaa la diidayaa meesha shiir iyo waxoogaa inuu ka soo baxo adigoo nadiifa ah inaad tagtaa la rabaayo weliba intaad qabaysatay diib iyo wax udgoon ismariso oo dadku ayaan kugu dhibooni marka marka aad qabaysani waa inay noqotaa marka aad jumcada tegi rabto haddii aroortii aad ku kallihi rabtay iyo waqtigii ugu fiicnaa markaa qabayso horey masaajid ka gal haddii aad jumcada uun marka la geli rabo aad tegi rabtana marka intaad qabaysato gal sidaa ayaa fiican alquslu qabays wa tandiifu ljasadi iyo jasadka oo la nadiifiyo cidiyaha layska guro tinta zaaidka layska dhameeyo waka wa lubsu thiyaabi dhan xidhashadii albiidi ee cadcad dhan cadcad inaad xidhato weliba waxaa fiican ruuxa inkastoo haddeer mutawafirba dharkii ilaahay ka dhigayo ee dharkaadii oo dhan uu iska fiican cusub yahayba alxamdulilah waagii hore ciriiri baa jiri jiray marka waxaa sunno ahayd waagaasi ruuxa inuu leeyahay marya jumcada iyo ciidda khaas oo markuu jumcada tukanay markuu ciidda keli uu la soo baxayo inta kalena maryihiisa iska caadiga ah uu isaga tukado rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaa ayuu ahaa laakiin haddeer maadaama ilaahay waasiciyey oo eh, muxuu ahaa wixii aad la soo baxdaaba wax iska cusub oo iska quruxsan oo faraysan oo wanaagsan u yahay eh, wax wanaagsan oo quruxsan inaad la soo baxdaa fiican walubsul hiyaabi dhan xirashadiisa ayaa sunnaa albiid ee cadaad waakhdu dufri ciddida inaad iska gurto ayaa sunna yacni jumca kastaba inaad ciddiyaha iska gurto intaadan weliba masaajidka imaanin waiibu isudgin ayaa sunno ah wax udgoon inaad marsato is udgiso wayustaxabu waxaa la sunaynayaa alinsaatu dhegaysi fii waqti khubati khubada waqtigeeda in la dhegeystaa sunnaah khadiibkii baa khudbo akrinaya soomaaha waa inaad dhegaysataa dhegaysigaa waa sunuu yiri laakiin inay waajib tahay u dhowdahay waayo rasuulka wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa ruuxa iyadoo la khudbaynayo saaxiibkaada haddii aad ku tiraahdo aamus nin hadlayaad aragta markaasaa tiri war aamus laqwi baad samaysay wax jumco ah eh, kuu jirtana ma yani jumcada fadligeedii heli maysid aamusba haddii aad sheegto xadiid kale wuxuu leeya man masal xasa quruur waxaad ku ciyaartay yani dhagax meesha yaallaa taataabatay adigoo eh, khudbadii ay socoto laqwi baad samaysay waxaa la doonayaa xibnahaada inaad koontaroosho waxaa la aqrinayana aad dhagaysatoo degta u raariciso oo muxuu ahaa mashquul aadan noqonin ruuxa eh, eh, mashquula ama khudbadii halaynaya ama sheekaynaya haddii aad aragto ruuxaasi waxaa la hadli kara keliya imaamku adiga waa inaadan la hadlin annaga ma'muumiinta ee khudbada dhegaysanayno imaamka waa la hadli kara annaga inaan isla hadallaan la ogoleen oo inaan mashquullaan la diidaya laakiin imaamka inaan la hadalnaa waa jaais inaan imaamka wax weydiinoon war wixii sidaa ahaa ka waran imaam ama aaninaan ninkaas dadka ka qabo imaam ninkaas wuxuunu samaynhayaa dadka ka qabo wax banaanta imaamka dadka wuu la hadlay welibu canaanan karaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa lala hadlaya isagoo mimbarka saaran oo khudbaynayo koo iska reebaadiyaa imaana markaasuu leeya mata saaca qiyaamada goormay <laughs> khudbaana la arinay koo kale wuxuu leey abaar xunaa dhacday ma noo roob doontid adiga <laughs> marka waa dhici jirta rasuulkana kubuusan xanaaqi jirin markiiba gacmuhu taagay ilaahu roobna si ilaa waa u rooba dooni jiray mata saaca ninkii weydiiyena wuxuu yidhi maxaad u diyaarsatay adiga iyaamada hadday imaato maxaad ku talagashay inaad ku badbaado war wax weyn mahaye ilah iyo rasuulkiisa iyo waxa dadka wanaagsan aan jeclahay kuwaas macoodaad ahaani baa la yiri insha allah oo muxuu ah nin walba qolada uu jeceliyo la jiri doonaa qiyaamada yani hadal fiican buu ahaa macnaha waxaan oga jeedaa imaamka wuu la hadli karaa mamuumiinta mamuumiintana imaamka way la hadli karaan ninaa masaajidka soo gale isagoo rasuulka khudba aqrinaya calayhi salaatu wasalaam ninkii waxaa la rabaa masaajidka haddaad soo gasho meesha u horee bannaan inaad fariisato inaad dadka kasoo titilaabsatee hore aan soo aadi aad tirahdo wax wanaagsan maaha takhadaa riqaabi innaas dadka luqumihiisa inaad ka tilaabsato laba row meesha bannaanee kuugu sokaysa meesha aad ka soo dhacdo halkaa fariiso weliba marka hore sunnayso kadibna fariiso koo aa soo dibdhacay markaasuu safarkii soo dhex qaaday rasuulkana waa khudbaynaya rasuulka wuxuu yidhi fariiso waad dibdhacday dadkiina waad dhibtay markii horena waa soo dibdhacday haddana dadkii baad dhibi haysa fariis waddan ka fariisto mid kaleo soo galay masaajidka siduu usoo socday wuu iska fariistay rasuulkana waa khudbaynaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri istaag laba ragcadood tuko marka imaamku dadka wuu la hadli karaa ma'muumiintana way la hadli karaan dadka khudbada loo aqrinayana way la hadli karaan imaamka laakiin ayagaan la ogolayn inay isla hadlaan wayustaxabu waxaa la sunaynaya alinsaatu dhegaysi fii waqti lkhubati khudbada waqtigeeda la dhegaysto wain dakala ruuxa soo galo walxaal alimaamu imaamka yakhdubu uu khudba aqrinayo imaamkii oo mimbarka saaran oo khudba aqrinayaad masaajidka soo gashay sallaa wuu tukanay ragcatayni laba ragcadood oo khafiifatayni fudfudud laba ragcadood oo fudud tuko oo muxuu ahaa durbana fariisay dhegeyso khudbada uma yejlisu markaa ayuu fariisanay wallahu aclamu sala allahu wasalam wbaarak